bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan jubayr bni mucimin radia allahu canhu qaal mashaytu waan socday buu yihi ana aniga iyo wa cusmaan ibni cafaan ila nabiyi nebiga xaggiisaan u soconnay sal ly slam oon aadnay faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow actayta waxaad siisay bani lmualib nimanka reer bani lmualib waxaad siisay ama mualib wiilashiisa waxaad siisay caruurtiisa min khumusi khaybara khaybar khumuskeedii baad wax ka siisay khaybar waa kii la qabsaday haniimadii laga helay khumuskeedii ayaad wax ka siisay wa taragtanaa annagana waad naga tagto waadna qadis walxaal naxnu annaga ama wa naxnu annaga iyo wahum iyaguna bimanzilatin waaxidatin hal boos baanu ku joognaa bimanzilatin boos baan nahay waaxidatin oo mid ah yacni xagga qaraabanimada waan kuu simannahay oo kuuma kala sokayno annaga iyo reer bani mualib markaasaa rasuulku wuxuu yhi sl lay waslam faqaala wuxuu hi rasuululahi sl lay slm rasuulku wuxuu yidhi inamaa banu lmualib mualib yani dadkuu dhalay wa banuu haashim iyo haashim kuwuu dhalay shay-un waaxidun waa hal shay buy wax la kala wada meehe waa isku mid ree bani lmualib iyo ree bani haashim isku mid weeyaan omaa waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey wuxuu jubayr yidhi markaa kadib nebigu walam yaqsim inabiyu sal lay wasalam nebigu uma qeyb ma siinin libani cabdishamsin wa bani nawfal shay-an waxba ma siinin buui macnaheedu waxa weeye jubayr ibnu mucim oo saxaabiga xadiidka warinaya ah waa jubayr ibnu mucim ibni cadiy ibni nawfal ibni cabdilmunaaf waay yani jubayr ibnu mucim ibni cadiy ibni nawfal ibn cabdilmunaaf cabdilmunaafkaasu wuxuu ka tirsadaa jubayrku aabbihii oo mucim ah iyo awowgii oo cadiyi ah iyo nawfal oo awogiisa labaad ah cabdilmunaaf buu markaa ku tegayaa cismaanna waa cismaan ibni cafaan ibni abilcaas ibnu umayata ibni cabdishams ibnu cabdilmunaaf marka cafaan iyo awowgii oo ah caas ibn abulcaas iyo awowgii salaamado oo umaye ah iyo cabdushamsi ibni cabdilmunaaf cabdilmunaaf bay marka isugu imaanayan banulmualib iyo banu haashimna waa sidoo kale banulmualib iyo banu haashimna waa ilmo cabdilmunaaf ah marka kulligood nebiga waxay isugu imaanayaan marka laga tago ree bani haashim ilan waxa weeyaan wuxuu dhalay ninkii dhihi jiray cabdilmanaaf oo nabiga awogii ah baa afar wiil buu dhalay mid wuxuu ahaa nawfal midna waa cabdishams midna waa mualib midna waa haashim afartaasuu dhalay afartoodii ayaa nebigu wuxuu ka dhashay oo isagu uu gelayaa haashim buu ka dhashay haashim buu isagu ku arooraya ayib banu haashim la geray marka oo adayg ku xigaan laakiin nimanka la yidhahdo banilmualib waanu kuu simannahay oo waxaanu isugu nimaadnaa adiga iyo saddexda nadoo wada soconna waxaan isugu imaanaynaa cabdulmunaaf saas man oo banilmualibna cabdilmunaaf bay ku soo aroorayaan nimanka la yidhaahdo cabdishamsi oo cusmaan ibni cafaan uu ku imaanahayana isaguna cabdilmunaaf kuu imaanaya jubayr ibn mucim oo nawfal ku imaanayana waa ina cabdilmanaaf cabdilmanaaf bay isu wada imaanayaan marka maadaama aan marka kuu simannahay banilmualib maxaad u siisay khumuska wax uga siisay labada nadanna aada noo qadisay wey oo ah nawfaliyiinta iyo cabdishamsi kuu dhalay iyo nawfal kuu dhalay maxaad nagaga xigsatay banilmualib banu haashim garanayo iyagu dee dhalashahaan bay ku xigaan oo qaraabo ahaan waa qaraabadaydii khaaska ahay laakiin qoladan aan ka doodsannahay maxaa khumuska wax looga siiyey annagana loo qadiyey saasay taagiyiin man ayb nabigu waa ka jawaabay wuxu uhi sal lay waslam banumualib iyo banu haashim waa hal shay shayun waaxid bu nab sal lay riwaayo kale waxay leeyihi jaahiliyadiiyo islaamka toona mayna kala teginoo dad isku waxay ahaayeen isku mid ah adiga garoo afartaa wiilee wada dhashay ilma cabdilmunaafa iyo reerihii ka farcmay baasi gooniya waxaa bah wadaag u ahaa oo qaaraanka iyo qorigii wax walba wadaagi jiray labadan lafoodee ah banilmualib iyo banu haashim si gooniya isugu xidhnahay xataa markii reer bani haashim nebiga dartii loo gooyey oo reer bani haashim intay qoraysho u timi tiri wiilkan aada difaacaysaan ee dhaqankii iyo ilaahyadii iyo awowyadii waxba aan reebayn wiilka bannaanka iska mariya haddii kale waan idin godoominanaayo godoon baan idinku ridayna ree bani haashim waxay yidhahdeen wiilkanaga banaanka usoo tuuri mayno mana dayrinayna waxaad ka badin weynayaala saxiifadii baa la qoray kacbada lagu dhajiyey ee lagu goynayo ree bani haashim ree bani haashim markii la godoomiyey yaan laga guursanin yaan wax laga gadanin yaan lala xidhiidin godoonka marka lagu sameeyey halka reer ee ree bani haashim la saftay waxay noqdeen banimualib ayagaasaa godoonkii la galay oo yidhi meelaan uga hadhayna ma jirto laakiin nimanka la yidhaahdo banu nawfal iyo banu cabdishamsi oy wada dhasheen ayagu go'doomintii bay wax ka qaateen saas daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay jaahiliye iyo islaam toona labadan reer meel loo kala wadi ma jira iskugubbay mar hadday isku mid yihiin khumuskii ree bani haashim yeesheen oo qaraabanimo ku yeesheen banilmualibna waa la leeyihi saasuu nebigu marka ugu xukumay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiikan wuxuu u keenay waxaa laysku khilaafsan yahay aalubeydka aan sakada waxba kulahayn ee uu nebigu yidhi nooma bannaana haddaan nahay maxamed iyo aalkiisa midna uma bannaan aalubeydku yeyihiin aalubeydku yeyihiin baa laysku khilaafsan yahay say u badan yihiin culimmada badankood ay qabaan oo madaahibtu u badan yihiin aalubeytku waa banuu haashim bay dhaheen haashim wixii ku abtirsada unbaa aalubeyt ah oo kuwii xalay aan sheegaynay macnaha oo markaasi waxaa soo hadhayo waa intii dad ka islaameen un macna oo aalu cabaas ibni cabdilmualib iyo aalu abi aalib oo cali iyo jacfar iyo caqiiliya iyo aalu xaaris ibni cabdilmualib iyo abulahab ibni cabdilmualib oo qaarkood leeyihiin xaruurtiisa kama islaamin lakiin ay isbaatinayaan muxuu ahaay culimada siyarka iyo saxaabada ka hadla taraajimtooda marka qolyo marka waxay leeyihiin banu haashim inta ku absitirsata keliyeeta a nebiga qaraabadiisiiyo aalkiisa sakaduna xaaraam ka tahay waana say aimadu badan yihin alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi ba isagu wuxuu qabaa banilmualibna inay ka mid yihiin aalka ka mid yihiin oo sekadu ay xaaraam ka tahay sida bani haashimna ay xaaraam uga tahay sida khumuskaba loola siiyey nebiguna uu yidhi isku mid weeye ayay sakaduna xaaraam uga wada tahay halkaasuu maraya alimaam shaafici caleyh raxmatullah ayib waa masale marka khilaafiye xadiidkani marka wuxuu ka mid yahay adilada uu daliishanayo alimaam shaafici caleyh raxmatullah ayib aalubeytka sekada inaynan qaadan karaynin waa sida loo badan yahay laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihin sakada waxaan la siin karaynin waa markii xaqoodii khumuska la siinayo lanna khumuska haniimada khumuskeeda bay lahaayeen waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba wa aalu beytka nabiga dadkiisa koyihiisa wey qaraabadiisa marka haddii khumuskii la siinayo oo haniimadii inta lasoo qaado khumuskoodii ay siinayso iyo nidaamka markaa dhisan sekadu xaaraan baa ka noqon bay leeyi laakiin haddii khumuskii aan la siinayn master kaloo wax laga siiyana aynay jirin markaasi in sakadii laga qadiyo ma aha bay leeyihi sidaana waxaad odhanaya taqyudiin alqaadi abu yacla abulwafaa ibni caqiil oo xanaabilada ka mid ajuri abu aalib albasri abu yuusuf inisbakhri oo shaaficiyada ka mid iyo keyrkood baa waxay leeyihiin xaaladda khumuskii ay waayaan sakada waa la siin karaa bay leeyihi xaadiista laakiin daahirkeeda cumuum baa ka muuqda taasi marka waa waxaa lagu cileeyo zakada aalubeytka loo diiday inamaa hiya wsaaqu naas ma inamaa hiya awsaaqu naas lafdigaa waxay ka qaateen culimmadu waxaan loo ogolayn aalubeytka waa sakada waajibka ah laakiin sadaqada oo mustaxabkee tadawuca waa la siin karaa bay leanna midda wasakhda ah waa midda xoolaha ka go'day ee waajibka ah awsaaqu naas taasa ah laakiin midda sadaqada eh ruuxu tadawuca u bixinaya ixsaanka eh istixbaabka ah taa iyadoo awsaakhu naas lama yidhaahda yidhaahdeen wayna u badan yihin sidaa iyada qaarkoodna ijmac bay soo gorinayaan aalubeydka in sadaqada caadiga la siin karo laakiin waxaa loo diidaya ay tahay zakada saas way macana wacan abi raaficin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay aslam bacasa wuxuu diray rajulan nin buu diray cala asadaqati sadaqada korkeeda ayuu u diray sakada soo uruurinteedu u diray ninkaasoo min bani makhsuumin reer bani makhsuum ka mid ah, faqaala markaasaa nebigu faqaala ninkii wuxuu yidhi ninkii sadaqada loo diray ee mas-uulka looga dhigay soo uruurinteeda ayaa wuxuu yidhi liabi raaficin abu raafic wuxuu ku yidhi isxabnii iraac buu yidhi ila saaxiibo iraac fa inaka adigu tusiibu waad asiibi minhaa xaggeeda waad ka asiibi warniyo hawl baa la ii diray kaalis ka soo uruuri sake inaan soo uriya la ii xil saareeya iraaco wixii aan meeshaa ka helo adiguna wax ila qaado fa qaala markaasa wuxuu yidhi aburaafic laa maya kuma raacayo xataa aatiya ilaa aan u tago annabiya nebiga ilaa aan u tago sal lay slam oo fa as'alahu aan weydiiyo horta inay ii bannaan tahay inaan ku raaco sakada kula soo ururiyoon meeshaa wax ka helo ilaa aan nebiga ka hubsado ku raaci maayo buui fa ataahu nebigu u yimid fa ataa wuu yimid ninkii dhihi jiray aburaafic hu nebigu u yimid sal lay waslam fasa'alahu arrintiibuu weydiiyey rasuul ilaahayow ninkii aada sadaqada u dirtay baa inraac leh meeshaana wax ka hel anigana kaale isoo caawi ee ka war faqaala nebigu wuxu urhi sal lay slam mawla alqawmi qowmku ninka ay xoreeyeen addoonka ay xoreeyeenee mawlahooda ah min anfusihim naftoodu ka mid yihi ayaguu ka tirsan yahay wa inahaa iyadii sadaqadiina laa taxil wa inahaa qisadii laa taxilu xalaal ma aha lanaa annaga assadaqatu sadaqadii xalaal ma ah wainahaa qise baa layidhahda meesha macnaa waxa wey shaniga la dhaho damiirku markuu yahay mudakarya shani meesha laga yidhaho damiiru shani hadduu mu'anas yahay qisa la yidhahda wainahaa qisadu waxa weye laa taxilu inaysan xalaal ahayn lanaa annaga asadaqatu sadaqadii inayna xalaal noo ahayn waaa wariye axmedu axmed baa wariyey waalaatatu saddexdiina way wariyeen wabnu khusaymataa wariye wabnu xibbaana waxaa saxiixiyey tirmidi xaakim calaa shartihima dahabi baa ku waafaqaye sheekh albaani kama fii saxiixi abi daawuud oo asalka man ayb xadiidku marka abuu raaficani wuxuu ahaan jiray addoon uu lahaan jiray nebiga adeerkii cabaas ibni cabdilmualib ayaa lahaan jiray cabaas baa marka nebiga siiyo u hibeeyey salawaatu rabbi waslamu caleyh marka wuxuu ahaa nebigu wuu xoreeyey marka marka wuxuu ahaa mawlo ka mid ah mawaali rasuulilahi sal lay slam addoommadii rasuulku xoreeyey buu ka mid ah aburaafic saas man marka magaciisa aslami aad baa laysugu khilaafsanya magaciisa marka ninkana wuxuu usoo bandhigay kaala iraaco sadqada ila soo ururi nebiga markuu u yimid oo weydiiyeyna nebigu wuxuu ku yidhi addoonka la xoreeyey wuxuu ka tirsan yahay dadkii xoreeyey buu ka tirsan yahay kuwaasuu la xugum yahayoo qayb ka yahay wey macnaha maadaama aan anagu ku xoraynay aalu beytkaad ka tirsan tahay mar haddaad aalubeytkii ka tirsan tahayna sadaqadu xalaal nooma aha haddaanu aalubeytkiina maxaa laga qaata marka waxaa laga qaadanayaa addoommada ciddii xoraysay dhalasho ahaan wixii axkaam ay leedahay ayay addoommaduna la qaadanayaan waxaana garanaysaa calaaqada walaaga ee ka wax xoreeyey iyo ka la xoreeyey ka dhexeeyahay siday u xoog badantah ilaa xataa waxay qaadanaysaa sharafkii iyo qiimihii ay lahaayeen sayidyadiisa xoreeyey iyo axkaamtiibuu la qaadanaya oo addoommada ay lahaan jireen aalubeytku ay xoreeyeen aalubeytka wixii xaaraamkaaba iyagan xaaraamka ah iyagoo kale noqonaya waa kii nabigu sal lay slam lahaa yani eh, muxuu ahaaye alwalaau luxmatun ka luxmati nasab walaha u dhaxeeya kan la xoreeyey iyo kan xoreeyey waa hilib iyo xidhiidh sida xidhiidka nasabkao kalea xidhiidka nasabku miyuu go-a ma la iibsan karaa ma la wareejin karaa sidaasoo kaleeto weye xidhiirkaasi ka dhexeeya ka xoreeyey iyo ka la xoreeyey sayidka iyo addoonkii uu xoreeyey macnaha marka sidaas wey reer bani haashim marka iyo bani baniilmualib calaa khilaafin fiihim yacnii addoommadii ay xoreeyeen iyo mawaalidoodu ayagay la xugum yihiin wabittaali ma qaadan karaan sakada ayb waxaana sidaa ku tegay alimaamu shaafici iyo axmed ibni xambal axaawi wuxuu leeyahay axaadiistu arinkaasi way ku tawaaturtayo macnaha axaadiista kutusaysa waa mutawaatir macnaha ayb waxaa kaloo laga qaadan bay leeyihi xadiidkan iyo xadiidka inoo soo socdaba waxaa laga qaadanaya wadaa'ifta diiniga ah xilka diiniga ah ruuxa haya inuu ku qaadan karo mishahaar ku qaadan karo jucli iyo ujuuro inuu ku qaadan karo ayaa laga qaadanayaa oo xaggee laga qaadanaya ninkan uu sakada nebigu u diray sal alay wasalam una xil saaray shaqadaa uu soo qabanayo waa shaqo diineed sooma waa wadiifo iyo mas-uuliyad diiniya w sakadu waa waajib in la soo uruuriyana waa waajib sooma ninkan waajib sharciya baa loo xil saaro uu soo qabanaya haddana qabashaduu soo qabanayey baa waxaa lagu siinayaa waalcaamiliina calayha baa lagu siinaya waxbaa la siinaya sooma ujuuraa la siinaya taa waxay u deliishadeen culimmadu wadaaifta diiniga ee mas-uuliyaadka qadaaga oo kale ninka qaaliga oo kaleeto ninka jagada haya oo kaleeto dowladda oo kaleeto maalan imaamka oo kaleeto muxuu ahaayey in wadiifadaa ay hayaan ay ku qaadan karayaan muxuu ahaayey ujuuro ama jucli ay ku qaadan karayaan sidaasay u deliishadeen laakiin waxay leeyihiin waa inuusan ahayn maqsadka asaasiga ah adduunyada waa inuusan ahayn ee loo yeelo oo wixii loo yeelayo inuu u kaalmaysto uun hawshaa qabashadeeda macna sidaas wey taasaa laga qaadanaya wacan saali bni cabdillaahi bni cumar can abiihi wuxuu ka warinaya radi allahu canhuma ana rasuula sal lay slam rasuulka kaana wuxuu ahaa yucطii mid siiya cumar bna alkhaaab cumar ibn khaaab wuxuu siin jiray alcaaaa siismuu siin jiray alcaaaa waa cumaalada waa ujurada lagu qaato shaqada qabatay ayaa caaaya ladha silsilada guudna waa ladhaha fayaquulu wuxuu dhihi jiray cumar markuu nebigu siiyo sal lay wasalam wax siiyo ayaa cumar wuxuu dhihi jiray acطihi rasuula waxaa siisaa afqara cid baahi badan minii aniga iga baahi badan aniga waa yar roonahaye laakiin dad iga baahi badanoo iga faqiirsan rasuulka ilahi sii ayb fayaquulu markaasaa nebigu wuxuu dhihi jiray sal lay wasalam khudhu qaado cumarow qaado oo fatamawalhu maalayso xoolayso xoolo ka dhigo kayso dhigo isticmaal fatamawalhu maalayso maal ka dhigo ow amase tasadaq sadaqaysa bihi isaga xoolahani haddiiba layska kaasiiyeyba cid kaleeta halasiiyo hadhihini intaad qaadato ama dhigo oo xoolo ka dhigo ama sadaqayso oo ilahay agtiisa geyso wamaa jaa-aka wixii ku yimaada min haada almaali xoolahan xaggiisa kaaga yimaada ama wamaa shaygii jaa-aka ku yimaado min haada almaali xoolahan ah walxaal anta adigu hayru mushrifin mid u bambaxay aan ahayn adigoon ahayn mushrif u hanqaltaagay saasman mushrifku waa mutacarid lahu waxriisun caleyh adoon ku dadaalin oon u bambixin oon u hanqaltaagin hanqaltaaginoo hunguri kaa gelin haddii lagu siiyo walaa saa'ilin mid weydiistayna adoon ahayn fakhudhu qadale maa jaaka wixii ku yimaada min hada almaali kaaga yimaada wa anta adiga oo hayru mushrifin midaan u hanqaltaagin ah walaa saa'ilin midaan weydiisaninna ah fakhudhu qaado adoon warsaninoo weydiisanin hor iyo uusan kaa gelin muxuu ahaaye bambax iyo ismuujin iyo hanqaltaagna uusan kaa gelin wixii saa un isaga kaa yimaada qaado wamaa laa waxaan sidaa ahayna falaa tutbichu ha raacinin nafsaka naftaada ha wixii aan saa kugu imaanin oo layskala soo kaamaagin adoo su-aal iyo bambax midna samayninoo yani aan u bambixin haddii laysaga kaa keenana qaado haddii aan laysaga kaa keeninna hadabagelinoo haysraacininoo lix jeclayana kaa gelin man muslim baa wariyey kadalika nasaai axmed baa wariyey abu daawud iyo nasaa waxay warinayaan can cabdilaahi bni saacidi wuxuu leeyahay cumar ibni khaaab radi allahu canhu ayuu u yimid waxaa u imaanaya ninka la yidhahdo cabdalla bnu saacidi shaam baan ka imid buui markaasaan cumar wemid markaasaa cumar wuxuu ugu yidhi buuri alam ukhbar anaka tacmalu calaa camalin min acmaali lmuslimiin fatucطaa calayhi bicumaalatin falaa taqbaluha soo la iima sheegin buu in intaad muslimiinta shaqo u qabato oo shaqadaad qabatay ujuuro lagugu siiyo inaad diiddo oodan qaadanin miyaan la ii sheegin buui san mau jiraan markaasaa waxaa ihi buui ajal waa jirtaama anigu ajal ina lii afrusan ama afraasan wa acbudan wa ana bikhayri baadhi buui anigu waxaan le fardana waan leehay buui addoommana waan leehay buui waanan ladnahay buui alxamdulilah waan ladnahay khayr baan ku sugnahay buui uma baahni wa uriidu an yakuuna camalii sadaqatan cala lmuslimiin shaqada aan muslimiinta u qabanaya inaan wax ku qaato mariba waxaan rabaa inay sadaqa aan ku sadaqaysto muslimiinta waxay ku filanna waa haysta oo gaadiid baan haystaa xoolaan leeyah waa labna shaqadan qabanaya inaan wax ku qaatiyo mujaha mushahaar kuma rabee iyo ujuure muslimiintaan rabaa inaan ku sadaqaysto xoogayga iyo wakhtigayga ayib cumar buu saa ku yidhi cumar markuu saa ku yidhi cumar wuxuu yidhi marka inii aradtu aladii aradta aniga laftaydaa waxaan doonay waxaad hadda doonayso nabigan ka doonay wa kaana nabiyu nabigu wuxuu abur yucطinii ilmaala xooluhu nabigu siin jiray nabiga xoola i siin jiray markaasa waxaan dhihi jiray buuri acطihi man huwa afqaru minii ilayhi rasuul ilaahi cid iga baahi badan sii baan dhihi jiray wa anahu acaanii maratan maalan mar buu nabigu xoole isiiyey buui cumar baa odhanaya markaasaa waxaan idhi buui acطihi ah, man huwa axwaju ilayhi mini cid iga baahi badan rasuul si baan idhi bui mar mararka ka mid markaasaa nebigu wuxuu idhi wuuhi maa ataaka allahu caza wajala min hada almaali min hayri mas'alati walaa ixraafin fakhudhu war cumarow cid iga baahi badan sii hadhihin wixii xoolahan kuu yimaado adoon u hanqaltaagin weydiisaninna qaado oo fatamawalhu xoolo ka dhigo ow tasadaq bihi ama sadaqayso wamaa laa waxaan sidaa ahayn falaa tudfichu nafsaka naftaada raacin marka cumar muxuu leeyahy cumar laftiisu markuu nebiga ku leeyahay cid iga baahi badan sii wuxuu doonayaa wixii uu qabtay in qalbigii yani sadaqo ka dhigto wuxuu qabtay inuu sadaqo waxba ku qaadanin nebigu marka wuxuu ku yidhi qaado cumar ninka marka wuxuu ku leey war shaqadaad qabatay muslimiinta u qabatay haddii wax lagugu siiyo qaado wixii ama adigu isticmaal ama haddii aad aakhare u jeedo sadaqayso ilaahay agtiisa geyso oo muslimiinta markaa ku sadaqaysa adoo xoolo ahaanood adigu xaq ahaan u leedahay macna saasuu cumar leh xadiidka waxaa laga qaadanayaa in ay bannaan tahay mxuu xadiiska horuu la mid yahay oo micnuhu waxa weeyaan in wax lagu qaadan karayo wadaa'ifta diiniga iyo shaqooyinka in wax lagu qaadan karayo loo hayo muslimiinta bal abuubakr sidiiq radi allahu canhu nin shaqaystuu ahaan jiray markuu xilka qabtay muslimiinta ayay saxaabadu waxay ku tashadeen bedelkii uu danihiisa khaaskaa ku mashquulsanaan lahaa muslimiintii baa u baahane ha la tafriiqiyo wixii biilka reerkiisa ah baytulmaalka ha laga siiyo sunna mutabacay ay marka madaxda muslimiinta in baytulmaalka iyo xoolaha dadweynaha laga masruufo waktigoodoo dhanna ay muslimiinta u shaqeeyaan oo u adeegaan ilaa waxa wey waxay noqonaysaa xil baa saarane inuu madaxweynihii beer fasho oo maalinta dambe isagoo beer falahayo iyo ambahaysa la arko ama isagoo suuqa taagan oo ganacsanayo yaa iga iibsadayda ku hay la arko xaruurii reer buu leeya sooma marka waktigiisiibaa waxaa u baahan masaalixda caamkaa saas daraaddeed in biilkiisa meel la saaro yani xadiiskan waxay ka mid yihin nusuusta loo daliishanayuu kamid mid yahay waxaa kaleeto xadiisku kutusaya wixii xoole ee kugu soo galo qaabkaas iyo sidaa wanaagsanee karaamada leh inaad qaadataayo ceebi kuma jirto khaasatan waxay leeyihiin cidda ku siinaysa hadday tahay suldaankii iyo dowladdii iyo madaxdii hadday ka timaado saas wey macana waxay aada uga doodayaan culimmada qaarkood hadday dowladda iyo madaxdu ay tahay kuwo jaa'iriin ah oo daalimiin ah oo dadka xoolahooda xaqdarro ku qaato cadqiyadooda iyo siismadooda ma la qaadan karaa ibnulmundir wuxuu leeyahay waa ruqso oo waa la qaadan karayaa sidaasina waxa weye waa camalu salaf walow rag fara badan ay ixtiyaad ka sameeyeen oo imaamku mar hadduu jaa'ir yahayba la mucaamaloodkiisiiyo xataa agtegiddiisii iyo culimo badanoo salafka ah way ka carari jireen xadiis baana ku soo arorayo ninkii iridaha madaxda tagaay waa fitnoobaa fi sunan abi daawuud waa aimada caadiliinta ah. kuwii mxua ah, kuwan fitnoobay ahlul jawrka iska badda saas macana wadaad agtaga nimankaa oo ka agdhowaada oo aan fitnoobini waa yaryar nin nin xoog badanoo ilaahay quwatu shakhsiya uu siiyey warac iyo alla kacabsina siiyey oo iyaga iyo waxay rabaan iska celiyo mooye marba haddaad ka agdhowaato aalla ay isticmaalaan inay kaa dhigtaan bay doonayaano wax alla waxay rabaan un aad u saxiixdo diinta u mariso hood tidhaahdo sidaa dowladda ka soo fushay diintaa qabta meelaha marka nuuqnuuq inaad uga raaraadiso oo fataawi usoo saarto ayaga waa dadaalkoodu waa kaa ninka iska celin kara marka waa nin alla kacabsi iyo warac iyo muxuu ahaaye quwatu shaksiya ilahay ku irsaaqay tabaaraka watacala waana dadya saas daraadeed bay nusuustuna ka digeysaa axad muxuu ahaaye salafkuna in badanoo ka mid ay ka carari jireen ayib qaar qabtayna waa jiraano ilaahay tabaaraka watacala ku xifdiyey qaar badanoo culimada ka mid oo ku fitnoobana waa jira marka taa iyadaa waxay leeyihiin wixii dowladda iyo madaxda ka imaanaya oo uu ruuxa u yimaado la siiyaaye dullinimana kuma jirto ihaanana kuma jirto marka wuu qaadan karaa bay leeyihi xataa hadduu hani yahayoo la siiyo wuu qaadan karaa bay leeyihi man sidaas weyaan ayb kitaabu siyaami buu kitaabu yahay asiyaamu macnahoodu macnihiisu waxa weye asiyaam luqada waxa la yidhaha alimsaak inaad shayga iska dayso ood ka afhaysataa la yidhahda ay shaykan haddaad cuntada iska dayso soom baa la luqada carabiga haddaad aamuska iska daysood shub tidhaahdo waad soontay inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya yani cidna la hadli maayo maxay ka soontay hadalkay ka soontay socodkii iyo orodkii haddaad joojiso waxaa la dhihi karaa saama can iljaryi ama saama can ilmashi baa la dhihi saama can ilkalaam waa luqada carabiga saasaa la yhahda wax kastood iska dayso waxaa la yidhahdaa siyaam baa loo isticmaala alimsaak can shay laakiin musalax ahaan isilaax ahaan iyo curfiga sharciga soonka waxaa loo yaqaanaa in la iska daayo cunidda iyo cabidda iyo galmada iyo waxyaalaha jebiyo soonka maalinka ramadaan hadduu waajib yahay iyo keyrkiiba adiga maalinimo niyada aada isaga daynaysana ay tahay niyo qurbo iyo ilahay u dhowaansho iyo siyaam taasay yidhahdaan macna wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal ly slmku marka siyaamku waa rukniga eh, rukniga afraad wey sooma rukniga afraado arkaanta islaam ka mida weye bacdu ahlilcilmina waxay sheegayaan inkiridiisa horta bilijmaac waa lagu gaaloobaya ruux hadduu inkiro isagoon inkirsanayn hadduu ka tago selafka qaar ka mida waxaa laga soo guuriyaa inuu kufrinayo jamaahiirtooduna waxay qabaan inuusan kufriyeynin ee uu yahay muslim caasiya inta badanka muslimiintu waxayba u badan yihin soonka in lagu dadaalo salaadan loo badan yahay in la dayacee soonka uma badna in la dayaco khaasatan soomaalida soomaalida khaasatan taariku soomku waa yaryahay laakiin waxaa badan taariku salaad waa cajaa'ibta ka mid soomaalidu taariku soomka ninka ramadaan wax iska cunaya gaal bay u taqaanaa islaamba ma aha maxaa yeelay maba sooma bay ku kule laakiin kaan tukanin waxay leeyihiin waa waa muslim caasi ah salaaddii soonkana salaadaa daran sooma salaaday ku soo aroortay nusuus cadcad oo tilmaamaysa taariku salaadku inuu gaalya laakiin waxa saas u cusleeyey waxa weye kanna cusleeyey kanna aanu fududaysanay dhaqankeennii aan lahaan jirnay baa waxay ahaan jirtay in la arko dad aan tukanayninoo aada u fara badan laakiin dad ramadaan aan soomaynin aad bay u yaraayen soma xoogaa halkaasaan marka ka yara qaadanay laakiin masladu way kala culus tahay salaadaa culus isuma dhowamaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxu uhi laa taqadamuu ha ka hormarinina ramadaana ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkeed laa taqadamuu laa tataqadamuu ha kala hormarina ramadaana ramadaan ha kala hormarina bisawmi yowmin maalin soonkeed walaa yowmayni walaa laba beri soonko toonaha ka hormara walaa sawmu yowmayn ilaa rajulun nin mooye oo kaana ahaa yasuumu mid sooma sawman soom sooma oo falyasumhu kaasi ha sowmo muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xadiidka lafdigaasuu sax ku yahay lafdi kaleeto waxaa soo arooray uxsuu hilaala shacbaana liramadaana lafdigaasu ku yimid cinda tirmidi wadaara qutni lafdigaasina waa lafdi khata ah sida muxaqiqiintu ay sheegayaan abu mucaawiya nin la layidhaahdo dariir ayaa ku gafay lafdigaas sida tirmidi abu xaatim araazi iyo keyrkood ay sheegayaan sheekh albani iyo nawowina ayagu ziyaadada way isbaatinayaan laakiin ma sugna xadiikan kuma sugna sida saxiixa saas man waa ziyaada khata ah xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa ramadaan baa soo gelaya maalinka ka horeeya lama soomi karo maalinka kasii horeeyana lama soomi karo labadaa beri lama soomi karo keliya waxaa soomi kara oo loo ogol yahay ruuxii soon hore oo caado ah soo lahaan jiray oo soonkiisii caadaday uu lahaan jiray uu ku hagaagay ramadaanka maalinka ka horeeya ama maalinka kasii horeeya haddii caado aada lahaan jirtay ku hagaagto markaa waad soomi oo maalan maxay noqon kartaa maalan khamiistaad soomi jirtay ama isniintaad soomi jirtay maalinkii ramadaan ka horeysay baa waxay noqotay khamiis noqotay waad iska soomi ama maalinkii ka horreeyey baa waxay noqotay isniin noqotay waad soomi leanna soon caadaa bay ku wahaan jirta sooma kaasaa laga wadaa ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasuumu kaasaa u fasxanta laakiin ruuxii aan taas ahayn maya xadiidka nahyigiisa daahirka nahyigu waa taxriim waa inay xaaraam tahay ramadaan ka hor maalin ama laba beri in la soomaayo inay xaaraan tahay ayaa xadiidka daahirkiisa ka muuqata waana nahyigu siduu faa'ideynayo asal ahaan laakiin in badanoo culimmada ka mida ah karaahay ku xambaareen oo waxay yidhahdeen xaaraan maahe eh, waa un karaaho soonka la diidaya marka waa soonkii sunnadaa ayib soonka sunnada abaa la diidaya soonka waajibkaa maha haddii soon waajiba aada qallaynayso ramadaan maalin ka hor ama laba beri ka hor soon lagugu silaa haddaad qallaynayso isagana kuma jira waa iyadana dhib ma ama haddaad kafaaro gudanayso soon kafaara aad gudanayso isagana waajiba dhib male laakiin soonka la diidan yahay waa soonka sunnada ah ciladana waxay leeyihin waxaa isu ekaanaya isagiiyo kii waajibka ah xikmaddu saasay leeyihin oo in lakala fasila la kala soocaa la rabaa waajibaadka iyo mustaxabaad sooma inay kala baxaan baa la rabaa waa midda keentay in la yidhaahdo salaada markaad sa assalaamu calaykum asalamu calaykum u dhahdaba faddo hadhowna salaada sunaha isu taagay nabig sal l ninkii muxuu ahaayey intuu labada ragcadoodee tukaday salaad subax markiiba sunno isu taagay nabigu wuxuu ku yiri sal lay aslam mase wax kaayi loo diiday lanna waxaa la rabaa inay waajibaadka iyo kala baxaan mustaxabaadku inay kala baxaan midda kale waxaa geli karta maalin ama laba beri kahor soon inay dadka qaarkood is yidhaahdaan dadaal ahaan isaga sii sooma intii ramadaan ku dhaafi laha iska sii dadaalo laba kasii hormari oo iyadan imtixaan oo shaaricu arintuu dhigay oo aragtiha lagu soomo hana lagu afuro inoo soo socota taasay markaas ay duraysaa o jabinaysaa markaasoo kale waxay dooniba ha noqotee arrintaasi arrin saxsan maa ayib cidda loo ogol yahayna waa ciddii caado u ahaan jirtay saan tilmaanay in ruuxa loo ogol yahay caada ay u ahaan jirtayna waa maxalu ijmaac oo caadadiis hadday kusoo hagaagto markaa wuu soomi karay wacan camaar ibni yaasirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi man saama ruuxii sooma alyowma maalinka alladii maalinkaasoo yushaku la shakinayo fiihi maalinkaa dhexdiisa la shakisay ruuxii sooma faqad casaa wuxuu caasiyey abalqaasim buu caasiyey sal lay wasalam abalqaasim waa nebiga kunyadii salawatu rabbi waslamu aleyh dakarahu waxaa sheegay xadiidka albukhaariyu bukhaari baa sheegay tacliiqan buu ku sheegay ah, tacliiqan yani waxa weya xidhid ama laalaadin xadiidka isagoo mucallaqu sheegay siiqat buuna ku tacliiqiyey tacliiqana waxaa la yidhahda cilmiga musalaxa waa in xadiidka sanadkiisa qeybta hore la gooyo bilowga uu ka bilaabanayo haddii la jaro ama sanadkao dhanba ha la wada gooyo ilaa saxaabiga laga gaado waa tacliiq ama sanadka bilowgiisiibaa rag laga jaray marba haddii jaritaanka ay ka bilowdo sanadka bilowgiis mucalaq baa la dhaha saas man mucalaq baa la yidhahda marka mucalaqa marka laba qeybood usoo qo tacliiq bisiiqati ljasmi iyo tacliiq bisiiqati tamriid siiqatuljasmiga marka ayuu ku wariyey alimaam albukhari caleyh raxmatullah wa wasalahu waxaa xidhiiriyey xadiidka oo sanadkiisoo xidhiirsan oo intii go-nayd ay la socoto waxaa xidhiiriyey alkhamsatu shantii baa xidhiiriyey isagoo xidhiirsanoo sanadkiisao dhan taxaya shantaa warisay wasaxa waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata ayaa saxiixiyey wabnu xibbaana iyo ibnu xibbaan baa saxiixiyey xadiidka waxaa ka wariyey camaar ibnu yaasir silat bnu zufar taabicigii la dhiiji sila wuxuu leeyahay camaar baan la joognay markaasaa waxaa loo keenay eh, neef adya hilibkii oo lasoo solay yani si fiican looga soo shaqeeyo markaasaa wuxuu i bui kulu war cuna ah, cuna bui fatanaxaa bacdu lqowm ragga qaarkiibaa markii inta hilibkii la keenay cuna layidhi ragga qaarkii baaba gooni u durkayba xaggaasay u durkeen weelkii hilib ku jira isaga durkeen waaba ka fogaadeenba markaasa wuxuu yidhi war maxaa idinku dhacay markaasa wuxuu yidhi waan soomana camaar markaasaa wuxuu yidhi man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casa abalqaasim maanta waa maalin la shakisan yahay inay ramadaan tahay iyo in adigana waad soomanta maalinkaa ninka soomana nebi maxamed waa caasiyo dariiqiisi waa gara maray salawatu rabbi wasalam caleh saxiix xadiidka waxaa saxiixiyey alimaamu tirmidi daara qutni bayhaqi xaakim iyo dahabi xaafid ibni xajar laftiisa iyo sheekh albani adiiku marka waa xadii sugan xadiisku waa xadiis sugan muxuu faa'iideynayaa maalinta la shakisan yahay ma soom baa ramadaan ma bishay mise ma bilanin maalinka lagu shakisan yahay in la soomaayo waa qalad intaasuu xadiidku inoo faaidey maalinka lagu shakisan yahay waa maalinkee say u badan yihiin culimmadu saddexda imaamna ay qabaan axmed markii laga reebo abu xaniifa maalik iyo shaafici waxay qabaan jumhuurtuna ay ku tageen yowmu shaki waxaa la yidhaahdaa waa maalin la filahayay inuu ramadaan dhasho bishii la filayay inay dhalato laakiin la arki waayey in la arki waayena waxaa kalliftay ama daruur baa keentay ama bus baa keentay ama shay un baa seeday oo qariyey cirkii ma banaana oo hadduu bannaan yahay bishiina la arki waayo yowmu shaki ma ah bay leeyihi waa yowmu yaqiin inaysan ramadaan ahayn laakiin haddii shay teedo oo daruur timaado ama caad yimaado ama bus intay kacdo meeshii macnaha ay isku geedaanto markaas lana filayay in la arki karo habeenkaa markaasaa waxay tahay bay yidhaahdeen yowmu shaki lamana soomi karo markaa saasay u bateen waxaa khilaafsan xanaabilada oo iyagu qaba haddii aynan markaasi eh, muxuu ahaayey ay hawadu bannaanta hadday furan tahay oo cirku furan yahay markaa oo la arki waayo markaasay yoomu shaki tahay bay dheheen markaa ayay yoomu laakiin haddii daruur timaado ama caad yimaado ama wuxuun isku geedaamo oo laysleeyaha waxaasaa qarinaya markaa waa la soomi karaa bay dheheen ixtiyaaan baa loo soominaya ixtiyaaan bimacnaa dadaal ahaanoo intay maalin ramadaan ku dhaafi lahayd maalin aan ramadaan ahayn soon oo hee siday soomaalidu yidhahdaan walba yani eh, khayr wax kuma yeele shar tooghay intii ramadaan ku dhaafi lahaa maalin aan ramadaan ahayn ramadaan ha kaa noqoto ixtiyaad ahaan u sisoon halkaasay ku dhufteen xanaabiladu waana ra'yi bacdu bacdigood ay atbaacda axmed ay rajaxayaan qaar muta'ahiriintooda u badanna ra'yiga waxay yidhahdeen waa ra'yi daciifa sawaabkuna waxa weeye haddaaban bishii la arkin waa yowmu shakin mana la soomi karay waana sidaa jamhuurta u badan yihiin baa saxa oo lama soomi karayo saas man lama soomi karo ama daruur ha lahaato ama daruuriyayna lahaanine bishii iyadoon la arkin lama soomi karo haddii habeenkaa la filahayey lana arki waayo waa yowmu shaki ama daruur ha jirta weyna jir saaa sidaasaana xoog badan ayb in la soomaayey xadiidku wuxuu ku tilmaamay cisyaan iyo dembi cisyaan iyo dembi buu ku tilmaamay waxayna laga qaadanaya bacdu ahlilcilmi ra'yigii qabaanoo inuu xaaraam yahay aysan karaaha ahayn macna wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay slam rasuulkaan maqlay waxaan yowmu shaki ahayn waxaan yowmu shaki ahayn fahm dadka qaarkood laga yaaba xadiidka inay u qaataanoo haddii bishii la sheego oo bilaadda muslimiinta qaar ka mida ka sugnaato oo la caddeeyo yowmu shaki maaha wadaadada qaarkood baa xadiidka meeshan ku tafsiiriya waana tafsiir khalada bishu hadday beled ka sugnaato beledkaa ma lagu soomi mise lagu soomi maayo waa mas'alo khilaafiyoon u tegi doono laakiin marba hadday aragtidu sugnaato dad muslimiinta ka mida ay arkeen yowmu shaki maah ymu shaki waxa lahada markii la arki waayo cid aragtana la waayo lana filhayay taasaa ym shaki la an ibni cumar radi alahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulahi sal lay sl rasuulkaan maqlo yaquulu leh idaa goortii raaytumuuhu hilaalkii aad aragtaan ra'aytumuu aad aragtaan hu hilaalkii ama bishii fasuumuu sooma waidaa goortii ra'aytumuuhu bishii aada aragtaan fa afdiruu afura fain humma haddii la dabooloo la qariyo calaykum korkiinna haddii laga qariyo faqduruu qadara lahu isaga u qadara muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray walimuslim waxaa u sugnaaday fain uqmiya haddii la daboolo calaykum korkiinna haddii laga daboolo bishii faqduruu qadara lahu isaga waxaad u qadartaan alaaiina soddon beri u qadara haddii laydinka qariyo bishii soddon beri u qiyaasa wixii soddonkaa ka dambeeyana bishii waa dhammaatay walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday faakmiluu dhammaystira haddii bishii laydinka qariyo alciddata tirada dhammaystira alaaiina soddon beri dhammaystira walahu bukhaari waxaa u sugnaaday fii xadiidi abi hurayrana ku sugnaaday intaasoo dhan alfaaddaa horeo dhan waa ibni cumar xadiikiisa walahu bukhaari waxaa u sugnaaday fii xadiidi abi hurayratana ugu sugnaaday faakmiluu dhammaystira ciddata shacbaana bisha shacbaan tiradeeda alaaiina soddon dhammaystira lafdigaa dambe ee bukhaari min xadiisi abi hurayra xaafidku wuxuu leeyahay waa mudraj shacbaanada waa mudraj buu leeyahy mudrajka waxaa la yidhahdaa waa lafdi aan xadiidka ka mid ahayn oo la dhex geliyo waay saas macana sida saxda waxa weeyaan fain humma calaykum facudduu alaaiina yowman soddon beri tiriya laakiin shacbaanadu waa tafsiir ruwaadda qaarkood ay geliyeen lafdiga bukhaarina xadiidkii ku dhex dhuuntay oo xadiidkii ka mid noqday sidaasuu xaafidku rajaxaya yani fii fatxi ilbaari ayb fii fatxi ilbaari almuhim waxa weye abu daawuud iyo daara qutni iyo bayhaqi sanad xoog badan waxay ku wariyeen oy xadiiskan markay wariyeen ay ku dareen ibnu cumar wuxuu ahaa shacbaan markuu sagaal iyo labaatan yahay yuu fiirin jir haddii la arkana fadaaka markaa waa soomi jir sagaal iyo labaatan marka dhammaato waa habeenkii soddonka ah ayb haddii la arko bishii marka waa soomi jir haddii la arki waayo markaana wax daruur ah iyo boog uusan ka sokayninna wuu afuri jiray asarka cabdullaahi bni cumar ayay qabsadeen xanaabiladan soo sheegin ra'yigooda oo yidhi marka yowmu shaki ay tahay oo soonku uusan bannaanayn waa hadday cirku furan yahay laakiin haddii shay qariyo yowmu shaki mehe markaa waa la soomi karaa cabdulahi bni cumar asarkii saasay deliishadeen faqduruu lahuna way fasireenoo faqduruu lahu waxay ku fasireen macnahaasay ku fasireen kulli daalikana waxa way aaaar badanna way ku sugantao saxaabada iyo ka sugan taabiciinta inay soomi jireen habeenka soddonaad hadday bisha arki waayaan oo laga qariyo shay ka qariyo ixtiyaad ahaan inay u soomi jireen laakiin wax xadiioo ku suganoo rasmiya ah ma jiro masaladuna waa daciif daliil ahaan marka la fiiriyo say u xoog badan tahay waxa weyaan saan horeyba usoo sheegnay walow aaaar badani hawa ku sugnaatee sida xooga badani marba haddaan bishii la arkin waa yowmu shakin maalinta la filaya lama soomi karayo xadiikan wuxuu marka inoo faaideeyey bisha waxaa lagu soomaya araggeeda araggeedana waa lagu afuraya idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan baa la yidhi ma kulligeen inaan aragnaa shardi ah ya idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan ku sooma kuna afura bilijmaac waxaa ah kulli dadkao dhan inay arkaan shardi maaha soo ma waxaa laga wadaa uun cid aragtidooda la cuskan karo idinka idinka mida ah, hadday aragtaan laga wada oo iyay noqon karaan intay la egyihiin axaadiis soo socdaa inagu qeexi ma hal ruux araggiisaa inugu filan ma labaa inugu filan idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan qaarkiin markuu arka wey laakiin qaarku waa intee way inoo imaan doontaa xadiis soo socotaan ka hadli doona oo macnaha waxa weyaan nasan caddayn doonta macnaha ayib midda labaadi idaa ra'aytumuuhu xadiidka khitaabkiisa siday muxaqiqiintu marayaan khiaabkan ummadoo dhan baa lagu wadaa meel aad joogtaanba haddaad aragtaan ku sooma markaad aragtaanna ku afura khiaabku guud ahaan ummaddu u dhacaya gobol gooniya iyo degmo gooniya iyo waddan gooniya uma dhacayo wuxuuna ka mid yahay axaadiista loo deliishado haddii meel ka mida dhulka laga arko ama jiho ka mida ama waddan laga arko inta kale inay ku soomaan inay laazim ku taho waajib ku taho limaada lianna khitaabku ummadoo dhan buu u yaallaa iyada qaar ka mida hadday arkaanna way aragtay ummadii ummaddii way aragtay wabittaali waa inay qaadatoy ku afurto kuna soonto daahirka khitaabka xadiiska saasaa laga qaadanaya waxaana daliishaday oo saa u daliishaday jumhuur ahlicilmi badankood baa saa qaba abu xaniifa maalik muxuu ahay axmed ibni xambal alimaam shaafici fii qowlihi alqadiim ra'yigiisii hore shaafici fii qowlihi muxuu ahaayey aljadiid ayuu wuxuu maray wadamadu say u kala gedisan yihiin ikhtilaafu almadaalica waxa la yidhaha la ictibaariyo waana sida madhabka shaaficiga uu ku xoog badan yahy madhabka shaaficiga aimadiisuna waa iskhilaafsan yihiin imaamkuna labadaa ra'yi buu leeyahy laakiin madhab ahaan ayaga sida u xoog badani ikhtilaafu almadaalica wey ayib waxayna deliishanayaan oo ikhtilaafu almadaalica waxaa la yidhaahdaa waddamada dayaxa ama xidigtu mar usoo wada baxdo ee markay soo baxdo hal mar wada arka hal mar haysla wada soomeen waddamada aragga ku kala duwanna oo soo bixidda markay soo baxdo inay arkaan ku kala duwanna markaasi soonka iyo afurka waa ku kala duwanaanaya taasina waxay ku xidhan tahay dhulka iyo sida loo kala degan yahay iyo meeshu say u hooseyso iyo siday u sarayso iyo waxaasay ku xidhanta saas man waxaa laga yaabaa laba wadan oo midna uu galbeed jiro midna bari jiro inay isku malac noqdaan laba wadanoo isku dheganna inay kala malac noqdaan saas ma laba wadanoo isku dheganna kala malac bay noqon karayaan ayb marka waxayse deliishanayaan qolyaha qaba iskhilaaf almataalica ha la fiiriyo oo aragtidayeena mid laga dhigin waxay deliishanayaan xadiidu kurayb oo fii saxiixi muslim kurayb wuxuu leeyahay shaam baan ka imid shaam baan ka imid shaam markaan ka imidna bishii waxaanu anagu aragnay bishii ramadaan habeen jumca ah bishii ramadaanoo sii dhammaanaysa waxaan ku soo noqday buu yidhi magaalada madiina ayaa waxaan imid ramadaanoo gabagaba ah ramadaanna waxay ugu dhalatay isaga shaam bay ugu dhalatay habeen jumca bayna ugu dhalatay iyaga cabdullahi ibni cabaas baa marka i weydiiye wuxuu yidhi buu yihi ra'aytum alhilaala ama mataa ra'aytum alhilaala war bisha goormaad aragteen reer shaam haddaad tihiin markaasaa waxaan idhi buuhi leylat ljumca habeenkii jumcadaan arag maadaa arkay ha anaa arkay dadkuna waa arkeen ma lagu soomay waa soomeen mucaawiyana waa soomay buui mucaawiyana waa soomay amiirkii ah ayb markaasaa ibn cabaas wuxuu yidhi laakiin anagu habeenkii sabtidaan aragnay marka aragtida madiinaa dambaysay soo ma aragtida reer shaam baa horreysay annagu habeenkii sabtidaan aragnay markaasaa waxaan idhi bu haddaan kurayb ahay oo aragtida mucaawiye iyo reer shaam miyaadan ku kaaftoomayn markaasaa wuxuu yihi ibni cabaas maya haakadaa amaranaa rasuulu lahi sal lay slm sidaasuu nebiguna amray haakadaa amaranaa rasuulu oo cabdullaahi ibni cabaas uu leeyahay maxaa laga wadaa baa la isweydiiyey marka ma nebigu wuxuu amray shaam iyo madiina aragtida markay iskhilaafaan madiinana goonideeda ha u soonto shaanna goonideeda ha u soonto ma saasuu nebigu amray mise wuxuu ka wadaa cabdulaahi bni cumar wuxuu nebiguna waxaa cbdulahi bni cabaas wuxuu nebiguna amray markaan bisha aragna inaan ku soonno aragtideedana ku afurno macnaha dambuu ka wadaa oo xadiidkii hadda aan sheegaynayo idaa ra'aytumuuhu fasuumuu idaa ra'aytumuuhu fa afqiruu xadiidkaasuu ka wadaa cabdulaahi bnu cabbaas markuu leeyahay haakadaa amaranaa rasuulullah xadiidkaasuu ka wadaa oo xadiikaasi wuxuu u fahmay cabdulahi ibnu cabbaas inay macnaheedu tahay qolo walba markay aragto uun aragtideeda ha ku soonto hana ku afurto marka xadiikaasuu ka wadaaye Hmm, xadiid kale ma jiro oo dhahaya ree shaamna aragtidooda ree madiinana aragtidooda cabdulaahi fahmkiisii wey marka fahmkiisii ayuu sidaasi ku saleeyey bay leeyihiin macnaha oo macnaha waxa muxaqiqiinta culimada qaar ka midi ah, macnahaasay marayaan almuhim waxa weeye masalada ikhtilaafu almataalica iyo waddamada isku matlaca ah isla soomeen kuwa aan isku matlac ahaynna isla soomin waa ra'yi qadiim ah horeeyey ilaa yowmina haadana jira kode xoog badan marka la yidhahdo daliilahaan waxaa xoog badan ra'yiga odhanaya halka aragtiha ha lagu soomo culimmada badankoodna halkaasay mareen daliilahaanna isagaa xoog badan daliil ahaanna isagaa xoog badan waxyaalaha sii xoojinaya waxaa ka mid ah qowlka odhanaya ikhtilaafu almadaalica ha la ictibaariyo daabid ma leh wax dabdiya oo xadidi kara wadamada isku matlaca wax xadidi kara intaasaa isku malaca intaana isku malac ma aha lama heli karo waa masale adag wey fii haayati sacuuba nadariyan waa la dhihi karaa waddamada isku matlaca ha isla soomeen kuwa kale matlacana ha kala soomeen way fududahay laakiin markii loo soo degoo la yidhahdo intee wadan baa isku matlaca markii laisweydiiyo mas'alo u baahan waya xisaab iyo falag iyo baab geli doonta oo fududay mid waa mida ah, midda kale ikhtilaafu lmataalica oo madhabkaa shaaficigu uu qabo culimada hadda sacuudigana ayba fatwoodeen oo mxuu ahaaye eh, mxuu ahaaye majaamicduna fataawida jamaaciga qaar ka midana ay ku raaceen oy leeyihiin waa lagu soo dhaqmi jiray weligeed muslimiintu isku hal mar aragtida laguma midaynin ma dhicin taariikhdaa dheer uun waa la kala soo soomi jiray sidaas daraaddeed bay rajaxayaan laakiin waxaa meesha ku jira ikhtilaafu almaaalica hadda kutubta unbuu ku qoran yahay mooye laguma dhaqmo laguma dhaqmo inaan lagu dhaqminna waxaa kutusaya dowlad dowlad baa loo soomaa sooma dowlad dowlad baa loo soomaa dowladda meesha ka talisa iyo qadaageeda iyo culimmadeeda iyo muxuu ahaayey mmuxuu ahaayey ayaa go-aan ka gaadha berri ma la soomayaayo aragtidaa ma qaadanaa mise soomi mayno xuduudaha dowladuhu hadda ku taagan yihiinna xuduudo shareecada islaamku dejisay ma ah xagee kasoo jeedaa xuduudaha caalamulislaami maanta u yaalla yaa dejiyay gumaysigii baa soo ma gumaysigii buu ka soo jeeda ingiriis iyo talyaani iyo faransiis iyo nimankii habaarka qabay ee dhulka gumaystay nimankiibaa sidan u kala qoqoboo dejiyey marka in xuduudda noocaasa lagu saleeyo oo la yidhahdo ikhtilaafu almadaalic baa loo daliishanayaa masle sax maa ikhtilaafu madaalicna taa meehee ta kaga haboonba waxay tahay waxaa kutusaya inaysan sidaa ahayn kaba soo qaad miiaal ahaan oo kaleeto hadda maalan magaalada mandheera iyo buulaxawo way isa saaran yihiin soma ma laba magaalo isu ma haddana maca daalika waxaa lagu leeyahay buulaxaawona waxay la madlac tahay xamar mandheerana waxay la madlac tahay nairobi ama mombaasa ikhtilaafulmadaalic baa lagu dhaqmaa marka ma jiro ikhtilaafulmadaalic laguma dhaqmo laakiin waxaa lagu dhaqmaa nidaamka yani saladaadkiiyo dawligii say u jiraan baa hadda arintu ku socotaa taa lafteeda inay ku socotona bacdu ahlilcilmi baa fatwoonayo waxay leeyihiin inta muslimiinta lasii kala jajabi lahaa oo waddanka gudihiisa lasii kala soomi lahaayoo la kala afuri lahaayo khilaafku badan lahaa dowlad dowlad bal in laysu raaco oo waxay ku salaynayaan waa sida uu leeyahay mxuah iyo keyrka ay leeyihiin waxay leeyihiin haddii midnimadii guud la waayey oo hal aragti in lagu wada soomo lagu wanada afuro muslimiintu ay waayeen shayga haddii kulligii la waayo qayb ka midana heyrka lagama tago maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu shayga haddii la wada haleeli waayo wixii laga heli kara laga tegi maayo oo waxay leeyihin macnaa midnimadii guud haddaan weynay midnimadan jus-iga a ah waa inaan ku dadaalno sooma calaa hada alasaas bay marka leeyihiin maanta maslaxadu waxa weeyaan inay shacab walba iyo ummad walba ay dowladdeeda ay iclaankeeda la soonto oo khilaafka la ilaaliyo fii daakhili almujtamac alwaaxid in khilaafka laga ilaaliyo taa marka la fiiriyo dhankaa laga ictibaariyo bay masaladu dhankaa u xoog badanaysaa wailaa ikhtilaafu lmadaalic kuma salaysna waxay ku salaysan tahay ictibaar ah midnimadii guud haddii la waayey tan jusiga ayaan la waayey ikhtilaafu almadaalic laakiin laguma dhaqmo caalamulislaamina kuma dhaqmo mana lagu dhaqmi karaba way adag tahay macna aad bay u adagtahay taxqiiq iyo cilmufalak iyo xisaab iyo waxbay u baahan iyo culumtan la yidhaahdo mxuu ahaaye eh, mxuu ahaaye hawada iyo waxaa la yidhaahdo aan mxuu aha markaan iskuulka dhigan jirnay maxaa dhihi jira mxuu ahaye loolasha iyo aduu mxuu ahaye diyaaradaha nidaamkan ay ku kala socdaan diyaaradaha nidaamka ay ku kala socdaanoo inta wadane isku khadka ku taagan halka layn ama halka khad ku taagan waa la qiyaasi karaa xisaab noocaasoo kale ah in loo noqdo mooyaane masle fudud maaha ikhtilaaf almataalic ma fududa saas maa muhimaddu marka waxa weeye ra'yiga mundabidka ah loona badan yahay waxa weeyaan in hal aragti lagu wada soomo asagiina waxaa ka dhalatay hal aragti dowladihiibaa diidan muslimiinta haystay dowlad walbana siyaadadeediiyo iyo jiritaankeeda iyo amarkeeda inay iyadu bixisay rabtaa taa hadday timidna waxa weeye in mujtamac walba dowladdiisa uu iclaankeeda la soomo la afuro saasay kusoo ururinayaan bal midnimadaa jusiga ah si loo ilaaliyo waana masale ictibaarteeda le wey man xadiidka qurayb fii saxiixi muslimen sheegaynay waxaa hadda laga faa'idaysanayaa bay leeyahay hadday dhacdo beledka inaynan soo gaadhin inay bishii dhalatay oo sidaa waagu ugu baryo oy maalintii ku joogaan oo habeenka dambe un iyagu bishii ay arkaan ayagoon horey loogu sheegin ogaanin aragtidoodaa dambay ku socon doonaan oo ha dhowto ilaa ay aragtidooda khaaskaa bisha arkaan soonka way iska wadan doonaan laakiin xadiidku wuxuusan ku tusaynin dad bishii oo meel laga arkay kaleeto ogaaday oy soo gaadhay oo yidhi aragtidaasi annaga nagama khusaysay taanadaan sugaynaa xadiisku macnaha kuma tusay xadiisku macnuhu ku tusaya waxa weeyaan ilaan waagii hore idaacadana ma jirin telefishinana ma jirin qaab warka la isku gaadhsiiyana ma jirin ninka shaam ka soo lugeeyana bil buu soo lugeynaya ilaa madiinaiyo xijaazuu ka yimaado marka ciddii sidaasoo kale intay ku dhacdo warka aan helin habeen dambe oo kaleeto bishii u dhalato xilligaasuu bilaabayaa wuuna iska wadanayaa ilaa uu haddana arko oo haddii la yidhahdo qolo kalea kaa horrayso hortaabaa la arkay qoladaasi aragtidooday leeyihiin ayaguna aragtidoodii bay markaa ku soconayaan waa sida cabdullahi bni cabaas ree madiine u markaas iyo ree madiine ay sameeyeen wey macna laakiin xadiidku wuxuusan ku tusaynin dad bishu markay bilatayba warku soo gaadhay oo ogaaday oo yidhi maya annaga nama khusayse taanada unbaan sugaynaa xadiiu qurayb daliilu maaha xadiiu qurayb qoladaa daliilu maaha saas daraaddeed baa shekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ra'yi buu leeyahay aada u qiimo badan yuu mas'alada ka leeyahay oo wuxuu leeyahay arrintu waxay ku xidhan tahay dhulku haba kala fogaadee waxay ku xidhan tahay un ogaanshaha hadday ogaadaan in bishii laga arkay oo meel laga arkay dadkaasi waa inay soomaan haddaynan ogaanin oyna ka warhelinna markaasi aragtidooday sugayaan oo markay ogaadaan ama arkaan bay markaas soomayaan sidaasoo sheekh islam ibnu taymiya caleh raxmatullah isagu rajaxayaayo mas'aladu waxay ku xidhan tahay cilmiga iyo ogaanshaha halkaasuu ku salaynayaa baxsi dheeruu masalada uu ka leeyay macnaha masaladu waa masale noocaas adiga ilmihu warka soo ururiye haddii laysku raaci karo beledku isku raaci karayo in aragtida caamka ah lagu soomana oo lagu afurana waa ra'yiga daliil ahaan xoog badan loona badan yahay mundabitkana ah oo dabdismi kara haddii kaa isaga ah la waayana midka jus-iga ah iyo maamulka meesha ka jira iyo muslimiintu dhankay u badan yihiin isagaasaa la raacayaa iclaankiisaiyo ogeysiiskiisa si aan loo kala jabin saas man innaga haddaynu nahay dadkan kenya ku nool inaga dhib gooya ina haysta oo jihooyinkii arintan la rabay inay xaqiijiyaan baa mushkiladoodu waxay tahay damba xilba iska saari maayaanba xilba iska saari maayaan iyadoo wadankiiba laga arkay meel kale iyadoon la gaarinba wadankiiba iyadoo laga arko intaasoo meelood laga soo sheegahay bay dhagaha ka furaysanayaan waana musiibadana haysata wa waxaan isleeyahay haddii ay intay isxil saaraan oo nadaam sameeyaan oo bishii la raadiyo oo shacbaan laga soo bilaabo oo lagu dadaalo oo marka kadibna ay wakhtigeeda iclaamiyaan yani waxa wey ra'yigaasi ra'yiga mukhtaarkaabuu noqon laha waana siday culimmadu ku talinayaan sheekh bin albani ibnu cuthaymiin iyo culimadu sunnadu saasay ku talinaya laakiin dhibkana haystaayo waxa weye lamaba danaynaya saas maa sidii baashi la dhihi jira mahay qarandi baa la dhihi jira muxuu ahay dayixu markuu shan iyo toban yahay meelahaas aragtaaba le oo dayixii maantuu dhashay marka yani waxa weyaan musiibada haysata kenyaanka waa taaw aqaliyaad fara badanoo inagoo kalena way haysta waxyaalaha lagaga bixi karana waxaa ka mid a oo runtii aad iyo aad u qiimo badan sida maalan hadda eh, ugandha oo kaleeto uganda waa meeshaan laisku khilaafin waayo waana aqaliye inagoo kalea ah. bimaada ayna isu khilaafin leanna idi amiin baa wuxuu uga tegay waagii idi imaan waad garanaysaan nin madaxo muslim waa soomaa intuusa ka teginbu wuxuu u jideeyey soonkoodii afurkooda wuxuu ku xidhay xaramka xaramkaa ku sooma kuna afaro bui isagaa qibladii ah iclaankiisa un dhegeysta weligaa ma maqlaysid ugaandhiyaan baa isku khilaafay oo kala ciiday oo muxuu ahaay mushkila haysata kinyaanka maxaa haysata marka kinyaanka mushkilada haysata waxa weeyaan qolaa meel inoo fadhida wixiina aan xaqiijinaynin waraan iska fududaynoo xarameynka aan iskala soonoon iskala afurna iyagaa dadaalahayana aan ogoleyn oo xarameynka wahaabiya haystal wahaabiyan raaci kara xadiidku waxaa kaleetoo laga qaadanayaa oo muhima ah inaan ishaarno bisha araggeeda ayaa lagu soomiye lagu afuri xisaabta falagga in la cuskado oo lagu soomo lagu afuray waa qalab xisaabta falagga xisaabta falaggu waxa weeyaan in la xisaabiyo manaasisha iyo muxuu ahaayey maalmaha oo qaab xisaabeed lagu keeno manaasisha qamarka oo qaab xisaabeed lagu keeno in caawa uu dayfu dhalan karo ama uusan dhalan karan nimanka falakiyiinta la yihahda xisaabtooda taa iyada ah sida sheekhu islaam ibnu taymiya keyrkey soo guurinayaan jamaahiirta waxay qaamaqaar ijmac baa soo guurinaya salafka horta uu isku waafaqsanaa inaan la ictimaadi karin waxaana laga qaadanayaa xadiidkii nebiga sal lay slam uu dhihi jiray naxnu ummatun ummiya waxaanu nahay ummad ummi ah laa naktubu walaa naqra waxna ma aqrino waxna ma qorno ashahru haakada wahaakada wahaakada buu nabi sal ly slm warku waa iska cad cadyahaye bishu waa inta toban iyo toban iyo sagaal sagaal labaatan sooma saas wey man xisaab anagu ma naqaano bu wax la arkayo ishu qabanayso kabaadiyaha jooge weligii waxbana aan qorin waxbana aan akriyin ee geel jirka wuxuu fahmi kalaa la rabaa kan magaalada joogee reer magaalkee barfosoorka ana uu fahmi karo oo maxay tahay araggaasaa ka dhexey laakiin xisaab dad khaasa ay leeyihiin ay soo qorshaynahayaan ummadda laguma kalifo soma saas daraaddeed baa shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay shaki wuxuusan ka jirin sunnada saxiixa inay ku sugnaatay aahaaru saxaaba annahu laa yajuusu alictimaadu calaa xisaabi nnujuum xidigaha xisaabtooda inaan la cuskan karaynin ayaa muxuu ahaye sugnaatay markaasu wuxuu ku daray waalmuctamidu calayhi ka cuskanayana kamaa annahu daallun fi shariicati mubtadicun fi diini fa huwa mukhtiun fi lcaqli wa cilmi lxisaab shareecada dhexdeeda suu ugu luunsan yahay diinta dhexdeedana mubtadic u yahay buu caqli ahaan iyo cilmi xisaab ahaanna u luunsan yahay caqlina ma hayo sharcina ma hayo labadii waa garmarsan yahay wuu sii wado wuxuu ihi lanna waxaa xaqiiqo ah buu yihi kuwan falaga ka shaqeeya laftoodu isma waafaqaan cilmulfalaguna isma waafaqan saas daraad arkaysaa yani hay-aadka cilmiga falaga markay bisha soo dhowdahay waxay soo saaraan taqaariir kuwo waxaa jira maraykana kuwo yurubaa jira kuwo caalam islaami ka shaqeeyaa jira bisha waxay leeyihiin est africa kenya oo kaleeto habeenkaasay ka dhalan karta oo la arki karaa inta ka hore lama arki karayo midday soo saartay hay-addan maraykanka iyo midda yurubka iyo midda bariga fog waxay soo saareen kulli iyagaas burinaya waa camal bashar sooma camal bashar haddana xisaab ku salaysan waa marka wax isagiiba aan iswaafaqsanayn wax laguma salayn karo marka caqli ahaanna ruuxaasi waa u khaldanya cilmi xisaabna waa u khaldanya diin ahaanna waa u garamarsanya waa mukhti waana mubtadici diinta bidca ka galay bule ficlan waa saas cilmi xisaabka falag ahaan looma lakiin culimmadu waxay leeyihiin laa maanica min alistinaasi bihi in la weheshado oo intaad waxoogaa la yaro kaalmaysto la yidhahdo caawa ma suroobi kartaa cilmulfalagii qoladii falaggu waxay yidhahdeen caawa way suroobi kartaa bal ha raadiyo min baabi kaalmaysi kadibna aragtida lagu soomo lagu afuro taa haddii loo isticmaalayo dhimale bay leeyi laakiin in la cuskado culimmada sunnadu waa diidan yihiin salafan wa khalafan qolyo reer magaalaho laakiin culimo reer magaala jirtay waayahan dambe u ololaynaya way jira oo waxaa la akhriyahayo o dhan iyaga aan dan kaleyn oo le muxuu ahay waayahan waxaa la gaadhay cilmiga adduunka wax walba waxaa la gaaday shay walba si daqiiq ah oo sidii hore ka horeysa wax looga gaahay saas ardee cilmufalagana ictimaadayna waa culimada inta badan muxuu ahaaye eh, yurub iyo maraykan iyo waddamadan hormaray baa laga ictimaaday jiif qaaligeennan hadda annaga noo joogo muxuu ahaaye mambaas cilmulfalakaasu isaguna ictimaada annagaa u tagnay oo hadda kahor meesha ku booqanay mambaasa ku booqanay niman wuxuu noo soo fadhiisiiyey khubaro ahoo cilmulfalaga ku takhasus nusuustii iyo wixii aqwaashii ahl cilmiga markaan keennay falag unbaa nala galayba oo dumafalag baan anagu garanayna markaasa waxaan ku nidhi war falagani waa shareecada meehe ummaddii aragtideedii ictimaad ama mid maxalli ah ama midda caamka marka falagani waa imtixaanoo wadaaddo ku dhegan baa jiro laga saari karinole waa wax hadda la gaadhay oo caalamku gaadhay wabitaali muxuu ahaay hala la cuskado saas man saladu marka masalasa lakin waa khaldantahay sharci ahaan shaki male hada bilahi towfiq sal allah wslam ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm